alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira mowduuca inoogu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa ru'yat ullah aragga ilaahay la arki doono aakhiro oo mu'miniintu ay arki doonaan ayuu ku saabsan yahy adduunyada inta la joogo in ilaahay la arkaa oo soo jeed lagu arkaa ma dhicin mana dhacayso iyagoo adduunyada jooga ilaahay ma arkeen mise may aragna cid laysku khilaafay waxaa jirta nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo culammadu ay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaaya ilaahay wuu arkay oo laba goor buu arkay iyo qowl odhanaaya ma arag labada qowlna waxa arjaxsan qowlka odhanaaya ma arag ayaa arjaxsan waxaa u daliila in saasay arjaxsan tahay oo saxiix tahay xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey oo nebiga sala allahu aleyh wasalam la weydiiyey hal ra'ayta rabbak qaala nuurun annaa araah bimacnaa nuur baa iga teeday ee sidaan u arkayaa riwaayo kalena waxay sheegaysaa ra'aytu nuuran waxaan arkay nuur ahlucilmigu waxay yidhahan waa nuurkii xijaabkaaha weeye nuur xijaaba ayaa jira markaa nuurkii xijaabkaaha weeye xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar nuurka xijaabkaana waxaa sheegaaya xadiis kaleoo muslim saxiixa ku soo wariyey in allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam yakfidu lqista wayarfacu yurfacu ilayhi camalu leyli qabla camali nahaar wa camalu qabla camali leyl xijaabuhu nuuru aw innaaru low kashafahu la axraqat subxaatu wajhi ma ilayhi basaruhu min khalqih abu muusa alashcari waxau ihi radia allaahu canhu ardaah habeen habeennada ka mida ayaannu xoogaa soo jeednay salaaddii cishaa mala dib u dhacday markaasaa nabigu sala allahu aleyh wasalam dhexdayada ayuu ka kacay qaama fiina bikhamsi kalimaat shan kelmadood bimacnaa shan jumlo ayuu dhexdayada kala kacay isagoo noo sheegaya kelmaddana waxaa looga jeedaa jumlada wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am oo luqada carbeed kelmad waxaa loo yaqaanay sharcigana ay ugu soo aroortay mawaadic cadiida iyadoo looga jeedo jumla mufiida qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laakiin haddii xaggii naxwaha loo kaco kelmad keliya maahae waa kelmado mutacadid kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi irjicuun ayaa kelmad lagu itlaaqay kelimaadkaasi waxay yihiin ilaahay ma seexdo mana suuragal ah inuu seexdo cadaaladdu hoos u dhigayaa mar marna sare u qaadaya camalka habeenkii la sameeyo ayaa loo kor yeelaa intaan camalka maalintii la gaadhin camalka maalintiina waa loo kor yeelaa intaan camalka habeenkii la gaadhin xijaabuhu nuuru aw innaar xijaabkiisu waa nuur ama waa dab riwaayo jasminaysaa jirta riwaayadan shaka ku sugan nuurka iyo naartuna waa ka siman yihiin iftiinkee midna waa ishraaqun maca ixraaq midna waa biduuni ixraaq midna gubis baa wehelinaysaa inuu wax gubayo midna ma wehelinaysa oo naartii waa nuur wa ziyaada low kashafahu la axraqat wajhi ma ntaha ilayhi basarhu min khalqih hadduu xijaabkaa faydi lahaa wuxuu gubi lahaa shucaaca wejigiisu wuxuu gubi lahaa khalqigoo dhan ma ntaha ilayhi basarhu min khalqih waxaa loo jeedaa khalqigoo dhan baa loo jeedaa waayo makhluuqaadkao dhan ilaahay wuu arkaya marka min khalqihi mintuwa bayaaniya almuhim nuurka uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam ra'aytu nuuran uma jeedo daatadii ilaahay inuu arkay ee wuxuu ka tilmaamayaa nuurkii xijaabkaha ta kale waxaa la sheegay sida daarimi uu tilmaamay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam inay isla oggolaayeen inaan nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay aanu ku arkin indhihiisa soo jeed ee khilaafka saxaabada dhexdooda masalada ku dhex maray inuu ku saabsanaa qalbigiisa ilaahay ma ka arkay mise kama arkin ibnu cabbaas ayaa ru'yada laga sheegay markaa saddex lafdo oo kala duwan bay uga soo aroortay mar waxaa ka soo arooray itlaaqu ru'ya wa muxammadan biru'ya ru'yadaa ma kala sheegin ma bilqalbiba mise waa bilcaynayn taasi waa mutlaqa riwaayo labaad wuxuu ku qayday qalbiga muslim baaba saxiixiisa ku soo wariye oo cabdullaahi ibnu cabbaas ka soo warinaya inuu yidhi ra'aahu bifu'aadihi maratayn nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu ku arkay qalbigiisa laba goor bifu'aadihi waa muqayad riwaayo kaloo saddexaad waa laga sheegay oo waa inuu yidhi waa inuu yidhi ra'aahu bicaynayhi labadiisa indhood buu ku arkay laakiin culammada muxadisiinta jamac ka midii waxay tilmaameen riwaayada bicaynayhi ku qaydaysaa inaynay asixin ee ay tahay daciifa ee riwaayada maxfuudkii ay tahay taama ru'yada itlaaqaysa ama fu'aadka ku qaydaysa qalbiga ku qaydaysa culamo badan baa saa sheegay inaynay asixin riwaayada bicaynayhi ku qaydaysaa ibnu kasiir iyo qayim iyo ibn abilciz iyo yanii ibnu taymiye iyo culamo badan baa sheegay albani waa sheegay riwaayada bicaynayhi ku qaydaysaa inaynay asixin ee daciifo tahay labada riwaayo kalea soo haray labada riwaayo kale waxay kale yihiin mutlaq iyo muqayad riwaaya mutlaqa ah iyo riwaaya muqayada saas aawoodee ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa fii tafsiiri culamo kalena ay odhanayaan albaani laftiisuna uu odhanayaa fii tacliiqihi calaa mukhtasari saxiixi muslim lilmundiri ee uu taxqiijiya tacliiqaadkana ku sameeyey oo tacliiqa ku odhanaya ibnu kasiirna tafsiirkiisa ku odhanaya culamo kalena sheegeen in labada riwaayo laysku xambaarayo min baabi xamli lmutlaqi cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadka in la ysku xambaarayo daraaddeed in sidaasoo kale halkanna laga samaynayo taasna waxaa kaaga muuqata inay ahlu cilmigu ay oggol yihiin ama culammadaasi inay oggol yihiin caalimka hadalkiisa midna mutlaqa yahay midna muqayadka yahay in laysku qaydaayo laysku xambaarayo halkaa waxaa ka xasilaya saxaabada cid tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa arkay intuu adduunyada joogay soo jeed buu ku arkay bicaynayhi inayna sugnayn waan lahayn caaishana waxaa laga soo naqliyay iyadoo aad u inkiraysa arrinkaa waxay tidhi man zacama anna muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta inuu muxamed rabbigii arkay been abuurka uu ilaahay ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been abuur weyn ayuu ku been abuurtay muslim baa saxiixa ku soo wariyey markay sidaa sheegtay caaisha ayaa taabici cilmiga ka qaadanayay wa masruuqe ayaa wuxuu yidhi yaa umma almu'miniin andiriinii walaa tacjaliinii ii kaadi oo hayga degdegin miyaanu ilaahay odhan walaqad ra'aahu naslatan ukhraa aayaadkan suuratu najmi awalkeeda ku sugan ayuu soo qaatay oo sheegay caaisha markaa waxay ugu jawaabtay anigu waxaan ahay shakhsiga ugu horreeya ee nebiga sala allahu aleyh wasalam su'aalay aayadaha dabadeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu jawaabay daaka jibriilu lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayha ila maratayn kaasi waa jibriil suuraddu ilaahay u abuurayna kuma arkin laba goor mooyaane mar kale cabdullaahi ibnu cabbaasna aayadaha suuratu najmi buu ku fasiri jiray in ilaahay looga jeedo calaa haadaa waxaa ka dharanaysa tafsiirkuu nebigu sala allahu aleyh wasallam ku fasiray iyo tafsiirka ibnu cabbaas ku fasiray inay iskhilaafeen oo ibnu cabbaasna ku fasiray in allaah looga jeedo nabiguna sala allahu aleyh wasalam ku fasiray in jibriil looga jeedo daaka jibriilu saas aawadeed sida saxiixi waxay noqonaysaa sida nebigu ku fasiray sala allahu aleyh wasalam waayo isagu biwaxyi min allah ayuu sidaa ugu fasiray khata'na kama suuragal laha laakiin ibnu cabaas ijtihaad baa arrinkaasi uga dhacay wuxuu aqbali karaa khata' ayuu aqbali karaa qalbigiisuu ilaahay ku arkay nebigu sala allahu aleyh wasalamna waxaa loo hayaa waa hadalka ibnu cabbaas waa jiraan a'immada qaarkood inay aqbaleen oo ay markaa qaateen laakiin maadaama aayaadka inuu ta'awulayey oo sidaa ku fasirayey oo sidaa awilanayey ay ahayd aayaadku awilanayayee markaa tafsiirkaa ka qaatayna saxdu ay tahay inaan tafsiirkoodu sidaa ahayn waxay noqonaysaa qowlkaas inaan waxba la qaadan waayo daliil gaaro inoogu soo arooray ma jiro xadiiskii horeynu sheegnay ee ku saabsan nuurun anna araah sidaasaa xadiiska loo soo wariyey laakiin sida shuraaxda qaarkood ay baraarujiyeen waxa dhacday dadka qaarkood maadaamay u haysteen in nebigu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay arkay oo soo jeed ku arkay fii daari dunya intuu ku sugnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam daahirka riwaayadanna inuu ka hor imanayo markay u muuqatay inay yidhaahdeen dabdiga xadiiska mala sidaa wax ka beddelan yihiin waa nuuraaniyun araah sidaa ay u dabdiyeen laakiin dabdiga caynkaasa wax riwaayo oo loo keenay ma jirto riwaayadu waxay ku sugan tahay saynu sheegnay nuurun anna araah ayay ku sugan tahay sidaas aawadeed shakhsi sheegan kara inuu ilaahay soo jeed ku arkay fii daari dunyaa ma jiro nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markuu codsaday inuu ilaahay istuso arinii andur ilayk qaala lan taraanii qaala lan taraanii wuxuu ilaahay u sheegay inaanu arkaynin bimacnaa intuu adduunyada joogo muuse inaanu ilaahay soo jeed ku arki doonin baa looga jeedaa adduunyada intaad joogtay ima arkaysid baa macnuhu dhacaya saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ruuxa sheegta oo aaxaad ulumma ka mida ama atbaacu nabiy calayhi asalaatu wasalaam oo yidhaahdo ilaahay baan soo jeed ku arkay waa kufrun wa zandaqah baa ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen waa gaalnimo xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa in nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut barta og aqoonsada inaydaan rabbigiin arkaynin oo mid idinka midii aanu rabbigii arkayn ilaa uu dhinto ilaa uu dhinto inaanu arkayn hurdo ma lagu arki karaa ahlucilmigu waxay yidhahdeen haa hurdo waa lagu arki karaa nebi maxamedna sala allahu aleyh wasalam ilaahay hurdo waa ku arkay isagoo yacni hurda nebigu sala allahu aleyh wasalam ayuu manaam ku arkay ilaahay xadiiska sheegaya ra'aytu rabbii ama lafdi kalena ra'aytu rabbii fii axsani suurah wuxuu ku saabsanaa manaam buu ku saabsanaa hurda ayuu ku saabsanaa mu'miniinta laftoodu ilaahay waa ku arki karaan bay yidhaahdeen culammada ahlu sunnuhu jamaahiirtoodu manaam waa ku arki karaan bay yidhahdeen ilaahay oo maanic kuma sugna saasaa jumhuurka culammadu yidhaahdeen ahlusunna waljamaaca waxay qabaan in aakhiro bannaanka qiyaamada iyo jannada markay galaanba ahlu jannuhu inay ilaahay arki doonaan ilaahayna istusaayo waxaanay u deliishadeen adillo badan oo aayaad qur'aani ah axaadiis nabawi ah iyo ijmaaca ahlisunnati waljamaaca aayaadka u deliilkaa ah waxaa ka mida wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay eegaysaa nadarkaana waxaa looga jeedaa eegisii arag nadarka wuxuu u soo arooraa u yimaaddaa afar macni kow wuxuu yimaadaa aragtida isha indhaha lagu arko indhaha in lagu arko waa u yimaaddaa macno labaad wuxuu u yimaaddaa nadaru catfin wa raxma eegmo naxariis oo si naxariis leh in loo eegayo sidaana waa u timaadaa cid in loo eegayo waxaynu ka hadlaynaa annadar min xaysu huwa macnaha labaadna carabi waa ugu soo arooraa mawdica loogama jeediy macno saddexaad waa u yimaadaayo nadaru tafakurin waactibaar nadar laga fakeraayo oo fakeraad ah iyo ku cibro qaadasho macno afraadna waa u yimaadaayo alintidaar sugasho in laga tilmaamayo wax la sugayo afartaa macnaa fii lughati alcarab loogu isticmaalaa tafakur iyo ictibaar in looga jeedaa ma suuragal ahoo ilaahay in laga fekero laynooma sharciyayn tafakaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fi illaah afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat nadarkaasi waxaa tafakur iyo ictibaar unduruu ilaa hamarihi ida ahmar yacnii eegoo ka fakeraa loo jeedaa macnaha ku saabsan nadaru catfin wa raxma in lagu fasiraana ma dhici karto nadaru raxmaha waxaa ka mida walaa yanduru ilayhim aragga eegistaa la diidayo la nafirayo waxaa looga jeedaa eegis yacni lagu eegaayo il raxmadeed lagu eegayo marka halka laguma fasiri karo ilaa rabbiha naadira dee makhluuq baa khaaliq u naxariisanaya wax dhici kara maaha waa mustaxiil marka macnahana ma aqbali karto macnaha saddexaad oo intidaarka ku saabsan yadana laguma fasiri karo nadarka sugashada ama sugitaanka looga jeedaa toos buu mafcuulka u gaadhaa xaraf laguma gudbiyo haddana xaraf baa lagu gudbiyey ilaa baa lagu gudbiyey maadaamay sidaas tahay waxa tacayunaya macnaha afraad ayaa mutacayin noqonaya saddexdii kaleba maadaamay aqbali kari weydey qacan waa in lagu xambaaraa macnaha ah eegistii aragga ahayd weliba waxa qariina wujuuhdaa loo tiiriyey oo ah maxalkii ay ka dhacaysay araggu ka dhacayay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira maxalu libsaar maxalu nadar meesha nadarku ka soo fulayaa iyo eegistu waa wejiyada ilaa baana lagu gudbiyey qaar baa waxay dooneen haddaba muctasilada ka mida inay yidhaahdaan war ilaadu ilaadaa mooddeen maaha ilaadu ilaadaa mooddeen maaha waa isim ee xaraf maaha waa waaxidu aalaa aalaa oo jamac ah mufradkeedu wuxuu ku yimaadaa afar siiqoo kala duwan afar wasni oo kala duwan buu ku yimaaddaa calaa wasni cinab baa ka mid ah waa sida mica mican amcaa mica marka mican soomay ahayn ilanna saasay ahayd bay yidhahdeen tanwiintii waxay u gooday yidhahdeen idaafada nicmatay la macno tahay ilaa rabbiha ay nicmata rabbiha naadira ay muntadira nicmada rabbigeed bay sugaysaa ilaaduna isim weeyo waa waaxidu aalaa jawaabteedu waxay tahay qur'aanka marka mawdic kelmad ku timi laysku qabto waxaa loo noqonayaa isticmaalka qur'aanka mawaadicda kale ku timi ilaa oo mufrad ah ilan waaxidulaalaa qur'aanka kumaba imanba laakiin ilaada qur'aanka ku soo noqnoqotaa waxay ahayd ilaadii la yaqaanee xarfiyada ahayd bay ahayd alxarfiya mawaadicda kale siday ugu timi in halkanna lagu xambaaraa ka awlaysan si ayna ugu iman mawaadicda kale in lagu xambaaro taasi waa jawaab jawaab labaad waxay tahay idinka bidcadiinna sidaa idin laqintay oo aad doonayseen inaad daafacdaane man imaamukum fii hada alqowl axad salafkii ka mida oo tafsiirkaa idinka horreeyey in sidaa lagu fasiro ma haysaan waxay yidhaahdeen mujaahid ayaa ku fasiray ilaa sawaabi rabbiha muntadira sawaabka rabbigood bay sugayaan waxaa la odhanayaa ilaada isaga laftiisu kuma fasirin thawaab nicmana kuma fasirin waa ka ilaadii sheegay ee dee mudaaf buu qadaray sanad ahaanna kama sugnaa mar labaadkana mujaahid waa lagu radiyo arrinka noocaasa waa lagu tacaqubay oo looma sallimin mar saddexaadkana tanasulan haddii la yidhaahdo sawaabka rabbi aragga ilaahay la arka ayaa ka mid a oo wa min asawaab sideedana waxay tahay zallo caalim simbiririxday xujo lagama dhigto haddayba ka sugnaato zallo inay tahay ku xambaareen ahlucilmiga qaarkood ay ku xambaareen adilada kale saa u gelaysaan marka ila daliilo kaloo waadixaa jira oo fara badan liladiina axsanu alxusna waziyaada kuwii samafalay waxaa u sugan ta wanaagga badan oo janno ah iyo dheeraad kale ziyaadada waxay yidhaahdeen culammadu waxaa looga jeedaa aragga ilaahay la arkaayo waxaana u daliila xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi suhayb ayaa u daliila xadiiskaa suhayb waxa uu sheegayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay marka ahlu jannuhu jannada ay galaan ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa turiiduuna shay an asiidukum ma doonaysaan min baabi xadfi hamsati alistifhaam shay an idiin kordhiyo ma rabtaan markaasay waxay dhaha ilaahay oo miyaanad wejiyadayada caddaynin oo qaar nuuraya ka yeelin miyaanad jannana gelin miyaanad naar naga badbaadin bimacnaa hadalkoodu wuxuu u dhacayaa waxa kale aad noo kordhinaysaa waa maxay aanu doonnaa shay kalanu doonnaa aad noo kordhiso qaala fayakshifu alxijaab ilaahay xijaabkuu iska faydayaa famaa uctuu shayan axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim caza wajal lama siinin shay ay ka jecel yihiin aragga eegistay ilaahay eegayaanoo arkayaan lama siin yacnii wixii la siiyey tambaaba ugu weynaatay sawaabka ugu weyn iyo nicmada ugu weyne waxay noqotay inay ilaahay arkaan oo ilaahay istuso markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyey aayaddan liladiina axsanu lxusna waziyaada marka ziyaadadu waa nadar ilaa rabbihim xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa kaloo u daliila lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid sidii ziyaadadii oo kalea lagu fasiray oo saxaabta qaarkood waxay ku fasireen masiidka in looga jeedo annadaru ilaa wajhi illaah insaan looga jeedo waayo ziyaada iyo masiid waa isla macnihii xagga axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa soo aroortay axaadiis fara badan oo mutawaatiro ah oo qatci ah oo xaddu tawaatur gaadhaysa oo dhowr iyo soddon saxaabi soo wariyeen oo dhammaantood tilmaamaysaa waxaa ilaahay u arki doontaan sidaa dayaxa u arkaysaan oo aan daruuri ka sokayn dayaxaasina uu yahay habeenadu dhammayska tira yahay satarawna rabbakum ciyaanan kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatih yacnii rabbigiina waxaa u arki doontaan ciyaanan xaalaa indhihiinna ku arkaysaan ruwaadda badankoodu ziyaadada ciyaanan kumay darin laakiin fi saxiix fii saxiixi albukhaari bay ziyaadadaasi ku timi waxaanay noqonaysaa tawkiid la adkaynaayo ayay noqonaysa xaalaa indhihiinna ku arkaysaan ayaa rabbigiin arki doontaan sida dayaxa u arkaysaan leylata albadri bay riwaayaadka qaarkood ku darayaan habeen dayaxu buuxo ama habeen afariyo tobnaada ah, sida dayaxa u arkaysaan laysa duunahu saxaaba oo aan wax daruuri ka sokaynin laa tudaammuuna fii ru'yatih iyo laa tudaaruuna fii ru'yatih oo weliba shad iyo khafiifin mid walba loo akhriyey ama loo dabdiyey laa tudaamuuna marka miimka la khafiifiyo sidaa culammada qaar baa u dabdiyee waxay noqonaysaa iskuma dulminaysaan oo min addayim aragga arkaysaan isku dulmin maysaan marka miimka la shado laa tudaamuuna iskuma cidhiidhiyaysaan fii ru'yatihi aragga ilaahay arkaysaan laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna oo labadaba loo dabdiyeyna lafdiga kale iyaduna macnaheedu waa iska caddahay min almudaara iyo min addayr yacni iskuma dhibaysaan axaadiis badan baa soo aroorta mowduuca ku saabsan alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa xaadi alarwaax wuxuu soo arooriyey koob iyo soddon saxaabi axaadiistoodii buu keenay oo ru'yada ku saabsan iyadoo aanu isku taxallujin inuu markaa riwaayaadka kala duwane ay leeyihiinna inuu soo wada arooriyo aanu isku dayin waa koob iyo soddon saxaabi waa mutawaatir xadiiskaa laftiisa qaar baa waxay dooneen inay awilaan macnihiisa oo waxay yidhaahdeen satarowna waxaa looga jeedaa yaqiin baa idiinsii kordhaysa waa ru'ya qalbiya laakiin warkaasi waa baatil waayo xadiisku wuxuu ku tusinayaa uu ku cad yahay aragtidii indhaha inuu yahay waa midda koowaadee aragtida qalbigu waxay qaadataa laba mafcuul aragtida ishuna mafcuul keliyay qaadataa haddana laba mafcuul lama siin rabba oo quray nasbisatay satarawna rabbakum ciyaanan iyadu waa masdar wa masdaru caayana lifaacala alficaalu waalmufaacala caayana ciyaanan wa mucaayanatan ciyaanan halkaan baraarujiyo kutubaha qaar waxay ugu dhacday cayaanan waana halad caynkuma kor dhignay waa hoos dhigan yahay waa sida qaatala qitaalan wa muqaatalatan caayana ciyaanan wa mucaayanatan marka ciyaanan waxay noqonaysaa ama masdaru min ghayri lafdi oo tawkiid baa looga jeedaa sida qacadtu juluusan ama waxay noqonaysaa xaal in laga dhigo wa masdaru munakkarun xaalan yaqac bikasratin ka bakhtatan zaydun talac marka waxay noqonaysaa ciyaanan ay mucaayiniina xaala kownikum mucaayiniina xaala indhihiinna ku arkaysaan caayana absara bicaynih indhihiisu ku arkaa looga jeeda marka laba mafcuul inaan la siin ciyaanan in lagu adkeeyey aragtida dayaxa ama aragtida qoraxda in lagu eh, shabahay aragga aragga lagu shabahay intuba waxay caddaynaysaa inay tahay aragti indhaha ka dhacaysa inay kamaa tarawna hada alqamara waxay noqonaysaa ay ru'yatan ka ru'yatikum hada alqamara maad waa mastariya yadiyo ficilka ka dambeeyaa master laga dhalaarinayaa marka wa tashbiihu aru'yati biru'ya la tashbiihu almar'iyi bilmar'iy aragga aragga lagu shabbahaya xagga wuduuxa iyo bayaannimada laakiin ka la arkayo labada la arkayo laysku shabihi maayo allah iyo dayaxa ah layskuma shabahayo waa tashbiih ru'yati biru'ya laa tashbiih almar'iyi bilmar'iy xadiiskuna waa ku cad yahay tashbiih ru'ya biru'ya inuu yahay kamaa tarawna ay ka ru'yatikum maxaa ru'yatan ka ru'yatikum wa tashbiih ru'yati biru'ya la tashbiih almar'iyi bilmar'iy waayo allah cidnaba laguma shabaho laysa kamilihi shay ahlusunna waljamaacana waa ku ijmaaceen aakhiro mu'miniintu inay ilaahay arki doonaan waa ku kulmeenoo waa ku ijmaaceen saas aawoodee kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca ahlu sunnaha ayaa intuba ku sugan yihin weliba adilada maynaan wada sheegin kalla inahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun ilaahay wuxuu inoo sheegay maalinta qiyaame in gaalada laga xijaabayo ilaahay oo ilaahay aynay arkayn aakhiro inaynay arkayn ilaahay dee hadday mu'miniintuba kala mid yihiin oo iyaguna ilaahay aynay arkaynin macno in loogu gaar yeelo keensanaysa iyadoo maqaam la tilmaamayo xumaanta ay sameeyeen in laga warramayey iyo waxay ku sugan yihiin iyo waxay la kulmi doonaan arrin mu'miniintu la wadaagto in saa loogu sheegaa munaasib ma noqoteen maadaama markaa uu ilaahay sheegay inuu cadowyadiisa maalintaa iska xijaabayo aanay ilaahay arkayn dalla calaa anna awliyaa'ahu yarawnahu fii xaali ridaa sida imaam maalik uu yidhi oo ka deliishaday imaamu shaafici uu yidhi oo ka deliishaday a'immo kalena ay ka deliishadeen aragga haddaba ilaahay la arkayo qolyaha muctasilada oo dafiray arrinkaasoo diiday waxay yidhaahdeen waxaa noo daliila in ilaahay la arkaa inay mustaxiil tahay waxaa noogu daliila inuu ilaahay yidhi lan taraanii iyo inuu allah yidhi laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar oo ay u fasirteen laa taraahu labsaar ilaahay indhuhu ma arkaan bay u fasirteen labada aayadood baa noogu deliilay yidhahdeen jawaabteedu waxay tahay aayadda dambe haddaynu ka horrayno laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar wax daliili uguma jiro muctasilo waxaan daliil ugu jirin waa midda koowaadee idraagga iyo ru'yada farqa u dhaxeeya alidraaku akhasu min alru'ya idraagu waa ka khaasnimo badan yahay aragga marka laa tudrikuhu waxaa loo jeedaa laa tuxiituhu alabsaar biru'ya indhuhu arag kuma koobaan indhuhu arag ilaahay ku koobi maayaan in idraagga iyo ru'yada farqi u dhaxeeyana waxaabaa laga qaadanayaa falamma taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inna lamudrakuun qaala asxaabu muusa inna lamudrakuun qaala kalla ina maciya rabbii sayahdiin markii labadii jamac is arkeen jamacii fircawn watay iyo jamacii muusiya haaruun la socday ee mu'miniinta ahaa iyo jamacii gaalada ahaa ee fircawn uu watay asxaabu muusa baa waxay yidhaahdeen waa layna haleelayaa awood baa laynagu koobaabayaa layna qaqabanaya idraaggu wuxuu noqdaa idraakun bilqudra iyo idraakun bilcilmi ama bilru'ya qaala kalla ru'yadii waa dhacday idraaggiina waa la nafiyey nabi muuse wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam ma jirto in layna idraakayo idraaggaasi dhici maayo marka culammadu waxay yidhaahdeen alidraaku akhasu min alru'ya wanafyu alakhasi laa yastalzimu nafya alacam qaacidadu waxay tahay shayga khaaska ah in la nafiyaa ma laasimsanayso shayga caamka ah in la nafyinayo shayga caamkaa ah haddii la nafyin lahaa khaaskiina inuu manfi yahay waa ka iman lahayd lalcagsu bal e waxay yidhahdaan ahlucilmiga qaarkood nafyu lakhasi yastalzimu wujuuda alacam labada qaacida maxay kale yihiin ta hore culammadu waa isla wada oggol yihiin nafyu lakhasi laa yastalzimu nafya alacam shayga khaaskaa in la nafiyaa ma laasimsanayo shayga caamki inuu manfiho aanu jirin khaas la nafiya kama dhalanayso caamkii waa manfi oo ma jiro kama imanayso qaacidadaas waa biitifaaq hunaaka qaacidatun ukhra qaacido kalaa jirta ahlu cilmiga qaarkood ay ku tageen laakiin itifaaqa taasi haysato aan haysan qaacidadaa kale waxay tahay nafyu alakhasi yastalzimu wujuuda alacam shayga khaaskaa in la nafiyaa wuxuu laasimsanayaa shayga caamkii inuu jiro waayo nafyiga khaaska laguma gaar yeeleen haddii caamka aan la sallimayn misaal nolosheenna waxyaalo ku saabsan aan ka tusaaleeyo nin baa nin waxbuu weydiistay markaasuu wuxuu yidhi laa ushbicuka ku dhergin maayo hadhowbu waxbaba u taagi waaye hadalkii hore muxuu ka fahmay markuu yidhi laa ushbicuka wax waa ku siinayaa laakiin de wax buuran kuma siinayo oo kuma haqabtirayo laa ushbicuka alishbaac akhasu min aliictaa in la dhergiyaa waa ka khaasnimo badan tahay in wax loo taago waxaa dhici karta in wax loo taago wax yar la siiyo oo aan la dhergin hadalka hore markuu maqlay laa ushbicuka wuxuu fahmay ninkani kollayba inaanu qadinayn ayuu fahmay lianna alishbaaca akhasu min alictaa marka nafyu lakhasi yastalzimu wujuuda alacam ninka intuu i carab laabay buu igaga baxaa la odhanaya waa lagu cabanaya soma ma warsacaynka maaha way marka idraagga haddii la nafiyey waxaa hadalka laga fahmayaa macnaha caamki inuu jiro ah araggu inuu jiro aragtidu ay dhici doonto waa ta laga soo naqliyo cabdulaahi bnu cabbaas inin u weydiiyey aayadda adigu wuxuu weydiiyey masalada ru'yada ku saabsan dabeedna aayaddu u soo qaatay markaasu wuxuu ku yidhi cabdullahi bnu cabbaas atara asamaa qaala nacam qaala akullahaa taraa war cirka ma aragtaa buu yidhi markaasuu haa cirkoo dhan miyaad aragtaa oo aragti ku koobtay markaasuu maya sidaad cirka u aragto aanad arag ugu koobin ayaa indhaha mu'miniintu ilaahay arki doonaan aragna aynay ugu koobin ma waadix taasi waa weji wejiga labaadee laga jawaabaya waxay tahay in la yidhaahdo wejigaa hore waa manciyoo laa tudrikuhu alabsaar marka horeba ma aha ru'yadii ma ahee macnuhu waa ka duwan yaho ixaata weeye ay laa tuxiituhu alabsaar ilaah indhuhu ma koobayaan baa looga jeedii jawaabta labaad waxay tahay wa bitasliim waa in la yidhaahdo laa tudrikuhu labsaar laa taraahu alabsaar baa looga jeedaa sidiinnaba loo raacayaa laakiin aakhire kamay warramayne adduunyaday ku saabsan tahy waana sida caaisha ay ku fasirtay inay tidhi ilaahay indhuhu ma arkayaan fi dunya taasina markaa waa jawaab labaad marka aakhira ma soo gelayso lafdiga aakhira laguma xusin nafyiganna wuxuu ku dhacayey fii daari dunya weli tasliim dhammaystiran maba ahba laakiin tanasulan haddii sidooda loo raaco oo la yidhaahdo aayaddu caam bay ku tahay iyagu waxay leeyihiin if iyo aakhiraba caam bay ku tahay laa tudriku alabsaar iday ku saabsan tahay xuruufta wax lagu nafiyo mid walba xilligu ku dhaco waa mas'ala carabiya ku saabsan nafyiga marka allah wax lagu nafinaayo marka layse wax lagu nafinayo marka lan wax lagu nafinayo nafyigu intuu ku dhacaa muxuu ku dhacaa maxaal buu ku dhacaa ma istiqbaal buu ku dhacaa yacni ma maadi buu ku dhacaa adawaatu nafyiga midba maxay faa'iideeyaan yagu waxay leeyihiin laa tudriku alabsaar ifyo aakhira baa ku xambaaraynaa waa caam fardan wa taqdiiran haddii sidiina la sallimo oo ifyo aakhiraba lagu xambaaro cumuumku wuxuu aqbalayaa takhsiis oo daliil ka khaasnimo badan hadduu soo arooro waa lagu khasisaa oo waa laga reebaa sidaa haddii lagu fasiro oo la yidhaha laa tudriku labsaar waxaa loo jeedaa fi dunya walaa fi alaakhira waxaa la odhanayaa fi alaakhira ba iyo aayaad baa ka reebay aayaad iyo axaadiis adilla ayaa ka reebtay mu'miniinta khusuuskoodu inay iyagu ilaahay arkayaan inta kale cumuumka iska istisxaabba waxbana yeeli mayso idan waxay noqonaysaa caam la khasisay haddii sidiinna loo raaco labada dariiqa kale ka waadaxsan aayaddaa sidaasaan xuja ugu jirin bale iyagay xujo ku tahay marka yaa nafyu lakhasi yastalzim wujuud alacam dee ru'yadiibaabay xujo u tahay waxaad timi aayadda labaad qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii waxay yidhahdeen lanta waxaa laga qaadanayaa nafyi abadi ah waxay ka dhigan tahay weligaa i arki maysid abad alaabaad la fi dunya wala fi alaakhira ahlu sunnuhu jawaabo badan bay kaga jawaabeen ajwiba ah, mutacadida ayay kaga jawaabeen bacdigood waxay soo arooriyeen ilaa sagaal weji tiscatu awjuh bacdi ka mid aynu tilmaamayna waxaa laga jawaabay in la yidhaahdo waa midda koowaad ee lantaraani in la yidhaahdo lanta ayaa abadiye ahoo ta'biid faa'iidaynaysaa waxaa la odhanayaa musallam ma aha waayo culammada carabiyada badankoodu waxay mareen inaan lantu ta'biid faa'iidayn waana sida ibnu maalik uu ku sheegay kaafiyadiisa waman ra'a nafya bilan mu'abbada fa qowlahu rdud wa siwaahu facduda waxaa kaloo loo soo noqliyaa wa khilaafahu facduda ku kastoo u arkay oo bimacnaa u qaba lantu inay tahay ta'biid mid faa'iidaynaysa wixii lan lagu nafiyaa inuu yahay mu'abbad sidaa u qabtaa fa qawla hurdud hadalkiisa raddi wa siwaahu facduda qowlka khilaafsanna garab siiyo taageer xooji culammadu waxay yidhaahdeen inaan lantu ta'biid faa'iidaynayn waxaa laga qaadanayaa nusuusaha waxaa ku soo arooray iyada oo oh, lan wax lagu nafiyey haayo loo yeelay haayo lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa lan baa lagu nafiyey haayaana loo yeelay xataa yarjica hadday taabiid ahaan lahaydna haayo looma yeeleen wakhtiyada qaarkoodna waxaa lagu qaydaa isla maalinta lafteeda ayaa lagu qaydaa taqyiidka iyo haayada loo yeelayaa labaduba waxay caddaynayaan ta'biid inaynay faa'iidaynayn marka qowlka odhanaya ta'biidku markaa saasaanu musallam u ahayn ee uu yahay khalad haddiiba laga soo qaado oo la sallimo fardan wa taqdiiran say sheegayaan dee aakhire ma soo gudagasheen ta hore aan ku sii daro waxaaba soo aroortay walan yatamannawhu abadaa inuu ilaahay yidhi gaaladii yuhuuddu weligood geeri ma tamanniyayaan weliba abadan baa la raaciyey iyadoo abad lagu sii qayday lanna lagu nafiyey haddana aakhira ma soo gudagelayso oo gaalada geerida tamanniyaysay aakhiro ka mid yihiin wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk hadda lan baa lagu nafiyey markaasaa abad lagu qayday walan yatamannawhu abada haddana geeridii waa tamanniyayaan aakhiro waayo abadka waxaa loo jeedaa fii daari iddunya yadan abad lagu qaydin oo lantu ta'biid inay faa'iidaynayso aan laysla oggolaynee jamaahiirtu diidan tahay siday aakhiro u soo gudagelinayaan weliba iyadoo la hayo nusuuso iyo adillo sheegaysa aakhiro inay mu'miniintu ilaahay arki doonaan jawaab labaad haddiiba laga soo qaado siday sheegayaan inay tahay oo lantu ta'biid ay faa'iidayso oo laga soo qaado if aakhiraba inay soo gelayaanoo caam ay ku tahay waxaa la odhanayaa cumuumku takhsiis buu aqbalaayo aakhiro adilla ka reebtay oo sheegtay mu'miniintu inay ilaahay arki doonaan ahluliimaanku hadday nebiye iyo rasuulla yihiin iyo hadday mu'miniin yihiinba marka mar hadday adilla ka reebtay waa ka hadhays wixii deliilladu reebeena ka khasiseen waa ka hadhayaan jawaab kale waxay culammadu kaga jawaabeen aragga uu muuse ilaahay arki doono waxaa lagu xidhay shay mumkina lagu xidhay qaacidaduna waxay tahay maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil wamaa culliqa bimumkinin fahuwa mumkin wixii wax mustaxiila oo aan dhici karin lagu xidhaa isna waa mustaxiil wixii wax suuragala lagu xidhaana waa suuragal oo waa mumkin shay suuragalana lagu xidhay oo istiqraaruuljabal ah suuragal baynay ahayd ilaahay buurta inuu ka yeelo mid sugan oo aan markaa gilgilan oo aan ruxmin waxay idhi mumkina ee arrin mustaxiila may ahayn marka maa culliqa bimumkinin fahuwa mumkin waa jawaab kale ta kale nebi muuse waa jawaab saddexaadee wuxuu ahaa aclamu annaasi billaahi fii zamanih dadka kii ilaahay ugu yaqaanay wakhtigiisii ayuu ahaa shay ilaahay mustaxiil ka ah oo aan dhici karin mustaxiila rabbi ka ah inuu garan waayaa dee ma suuroobi karto muctasilay ma waxaadna leedihiin wax ilaahay mustaxiil ka ah intuu muuse garan waayey ayaannu annagu garannay waa midda kale nebi muuse calayhi salaatu wasalaam su'aasha uu ilaahay weyddiistay inuu ilaahay istuso arrinii andur ilayk laguma canaanan inay mustaxiil tahayna looma sheegin inayna munaasib ahayn looma tilmaamin lan taraanii bes baa la yidhi lafdiga laftiisa waxaa laga qaadanayaa aragtidu inay suuragal tahay laakiin maanic meesha yaallo masalan haddaad wax sidato wixiibaa kuu qarsoon warna si aan cunnaa lagu yidhi haddaad tidhahdo lan ta'kulahu waxaasi waxaan la cuninoo cunitaan ka suuragal ahayn hadduu yahay mama cunaysid in la yidhaahdaa ansaba haddaad si qumaatiya u jawaabayso mise wax la cuno maaha ilaahay ma odhan laa uraa aniga layma arko ee lan taraani adigu arki maysid wuyi kala duwantah labada lafdi ima arkaysidiyo layma arko waa kala duwan tahay layma arko lama odhan laa uraa marka lan taraanii aragtidu inay suuragal tahay laakiin hadda aynay kaa dhacayn baa la sheegay m idan taasina waxay caddaynaysaa waa jawaab kale oo laga jawaabaya ahlucilmiga qaarkood jawaabo badan bay gaarsiiyeen ilaa sagaal jawaabood ayay markaa sheegeen mu'miniintu ilaahay waa arki doonaan aakhiro adiladuna saasay ugu soo aroortay caqliguna mustaxiil kama dhigaayo sharciguna waa sugan waxaanay ka mid tahay ictiqaadka ahlusunnati waljamacay ka mid tahay in la ictiqaadiyo inay muuminiintu aakhiro ilaahay arki doonaan oo bannaanka qiyaamada markay ku sugan yihiinna ilaahay arki doonaan jannada markay galaan dabadeedna inay ilaahay arki doonaan aragga ilaahay arkayaanna waxay ugu kala nasiib badan yihiin sida iimaankooda iyo camalfalkooda u ahaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam aragga ilaahay la arki doono markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi fain istatactum anlaa tughlabuu calaa salaatin qabla tuluuci ashamsi wa salaatin qabla ghuruubiha fafcaluu haddaa kari kartaan oo awooddaan salaad ka horraysa qorax dhaca iyo mid ka horraysa qorax soo baxa inaan laydinkaga haalib noqon oo shaytaan idinka haalib noqon siduu idiin seejinayo ama idiin dhaafinayo haddaad taa kari kartaan fafcaluu munaasabada ka dhexaysa maxay tahay xadiiska qaybta hore ru'yadii buu ka soo warramay qaybta dambena salaadahan inay ku dadaalaan baa la tilmaamay bimacnaa culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa sida salaadaha loo ilaaliyaa loogu kala nasiib badan yahay waayo ilaahay in la arki doonaa waxay ka mid tahay min athawaab dadka qaarkood dee marar kooban bay ilaahay arkayaan qaar jimcahoo keliyaay arkayaan qaar maalin kastaba waa arkayaan naciim weyn baynay u tahay aragga ilahay arkayaan waa ku kala badan yihiin aragga ilaahay arkayaan mu'miniinta iyo mu'minaadkuba ilaahay waa arkayaan maadaama sawaabka lagu sawaabinayo lagu ajar siinaayo ay ka mid tahay mu'miniinta iyo mu'minaadkuba waa arkayaan mar kastay arkaanna nuur iyo iftiin iyo nadro iyo naciim iyo farax iyo bahja ayay kororhsanayaan marka aragga ilaahay la arkayo sidaasay ictiqaadkii ahlusunna waljamaca uga mid tahay waxaana waajiba insaan loo ictiqaadiyey ayaa waajiba inkaarka la inkirana culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa gaalimo man ankara ru'yata faqad kafar a'immadii waaweynada ahlusunne ee selafka laga soo wariyey inay saa yidhaahdeen waxa waajiba in loo ictiqaadiyo ayaa waajiba naciimka iyo sawaabka loogu nicmaynaayo ayna ka mid tahay inay ilaahay arkayaan araggaa ilaahay arkayaanna mid ay ka shakinayaan maaha si waadix ay u arkayaan gaaladu yagu waxay ku sugan yihiin cadaab rabbi waa laga xijaabayaa iyada lafteeda nooc cadaaba ah naar baa la gelinayaa naartaa lagu gubayaa naartaas mar kastoo maqaaradooda iyo haraggoodu uu gubto oo u bislaado waa loo cusboonaysiinayaa haraggii iyo maqaarkii kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha yani waxaa loo jeedaa maqaarro cusub baa loo yeelaa waa i haraggii markuu gubto oo uu dhinto ixsaaskii iyo dareenkii waa ka tegayaa waxaana la doonayaa cadaabka inay dareemayaan inay u baaqi noqoto mar walba ay ku dhibaatoodaan siduu shaacirku yidhi famaa lijurxin mayitin iilaamu markaa saas aawadeed waa loo cusboonaysiinayaa mid jadiidaa looga dhigayaa liyaduuquu alcadaab naftuna ka bixi mayso ma dhimanayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutuu geeri laguma xukumayo maalintaa waxay jeclaanayaan markaa inay dhintaan dhimashadiina waaba la gowraco waxay noqotay midaynay markaa dhimanaynba geerida lafteedii baa geeriyootay geeridii waa la bireey waa la gowracay markaasaa waxaa lagu gowracaa meel jannada iyo naarta u dhaxaysa ya ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa ya ahla annaari khuluudun falaa mowt marka ahlu jannuhu jannada ku wada dhammaadaan oo cidi ayna ka hadhin ee kulligood ay ku wada xaroodaan xataa kuwii naarta soo mara ee lagu soo tahira ee lagu soo nadiifiyey marka jannada lagu dambaysiiyo iyagoo lasii nadiifiyey oo marka mid walba ay ku jiraanu ciddii ku waaraysay janno iyo naarba markaasaa algeerida la gowracaya la biraynaya yo ahlujannati khuluudun falaa mowt weeye ahla naari khuluudun falaa mowt labada qolo mid walba sidaas ayaa lagu odhanaya shakhsi baa wuxuu leeyahay abadan waa zamaan abadan ismun lilzamaani aladii laa nihaayata lahu walaa ghaaya wallahu akhbara ana alyahuuda laa yatamanaw almowta abadan akhbara aydan anahum yatamanawhu fi alaakhira wanaadaw ya maaliku liyaqdi calayna rabbuk fakayfa takunu abadan zamaanan laa nihaayata lah macnuhu waadix maaha zamanka marka la sheegaayo zamankii makhsuuska ahaayee dee maalmaha ahaa ee habeenkiiyo maalintu isbeddelayeen baan jirin laakiin yacnii in wakhti ay ku sugan yihiin aan nihaayo lahayn jannadii ama naartii de iyadu waa jirtaa ishkaal ma leh zamankii la kala tirinayey habeenka iyo maalinta ahaa baan jirin laakiin zaman yacni waxaweye sii daysan yacni lama diidaayo mid waxaweye la diidaya ma ee kii makhsuuska ahaa ee habeenkiiyo maalinta ayaan jirin calaa kulli xaal jannadu waa abadi ahlu jannuna jannada waa ku waarayaan abad alaabaad bimacnaa jiritaanka ay ku jirayaan nihaaye male ahlu naarkuna saas si la eeg gaalada ahi jiritaankaay ku jirayaan iyaduna nihaaye male macnaha laga tilmaamayaa saas weeye lan yatamanahu abadan marka la yidhi yacni weligood ma tamaniyayaan dee aakhiro inay tamaniyeen baa laynoo sheegay erayga abadna de hadduu ay ghariib ku noqotay aakhira miyay soo gelaysaa sidee loo fahmayaa nusuusta ku soo aroortay khaalidiina fiiha abada jannada iyo naarta mid walba dee abad baa soo aroortay koob iyo toban mawdic saddex naarta iyo siddeed jannada wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharatin yaqiina waa ka calamadiina sakhaawi odhanaya marka koob iyo tobanka mawdice abadan ku soo aroortay khaalidiina fiiha abadan suu fahmaya abadkani adduunye kuma saabsano aakhiru ku saabsan yahi qadiimka ilaahay laguma sifayn waxaa lagu sifeeyey qadiimkaas suldaankiisa lagu sifeeyey marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan qadiim waxaa loo isticmaalan almutaqadim calaa hayrih laakiin midaan markaa bilow lahayn looma isticmaalo laakiin baaxisiinta qaarkood waxay u daliishadeen inay qadiimkaas mawdica uu ku soo arooray iyadoo looga jeedo shay mutaqadim calaa khayrihi oo yacni waxa weeye cadam u hormaray inaanu ku gaar ahayn ee mawdican looga jeedo yacni shay aan cadam u horrayn waayo suldaankii ilaahay baa lagu sifeeyey marka waa lisifati yacni markaa weeye magacnimona uma soo aroorin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk